الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر لا إله إلا الله إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم walaalayaal marka hore waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogto waxaan ilaahay uga baryayaa amnigeedii iyo ammaankeedii inuu u soo celiyo marka hore waxaa loo baahan yahay in dadka caawa aanu u caddayno cidda aynu ka hadlaynaa dowrkoodu yay yihiin hum alculamaa culimadu weeyaan waa kuwuu yihi rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam alculamaau warahat اlambiyaa culimadu waa kuwa dhaxlay rususha ambiyada kuwa dhaxlay weeyaan kama ayan dhaxlin dirham iyo dinaar diin bay ka dhaxleen siyaasad bay ka dhaxleen maamul bay ka dhaxleen culimada waa masaabiixu dujaa waa kuwa ifinaya dhulka ifinaya si oo wadada u cadaynaya dadka u cadaynaya noloshooda u cadaynaya waxyaabaha ka qarsoon u furaya albaabada ka xiran culimada weeyaan culimada rasuulku wuxuu ku misaalay salى اllahu alayhi wasalam adduunka sida ay ku yihiin oo ay u ifinayaan wuxuu ku misaalay inay lamid yihiin xidigaha ku yaala samada sida loogu hanuunayo oo ay dadku ugu socdaan halkan ay u qurxinayaan oo ay u difaacayaan oo balaayo dhan ay uga difaacayaan ayaa oo dadkii dhulka joogayna ay u arkayaan oo ay dee berigii baddii ugu socdaan sidaasoo kale culimadana u ifisaa dhulka oo ay danaha dadka iyo dadka waxyaabaha mugdiga kaga jiroo dhan bay u caddaysaa teeda kale culimada aynu caawa doorkooda ka hadlaynaa waa xamalat lqur'aan waa dadka xamalat lkitaab waa dadka ilaahay ku aaminay kitaabka iyo sunnada oo laabtooda u geliyey weeyaan waa kitaabkee kitaabka laabta loo geliyay culimada waa kitaabka ilaahay uu leeyahay waxba kagama aanan tegin waa kitaabka ay ku idishahay siyaasadoo dhan dhaqaaloo dhan maaragtay amni oo dhan horumar oo dhan macaamil oo dhan wax walboo ay insaanka daciifka ah ay u baahan yihiin kitaabka lagu idleeyey ayaa waxaa gacanta laga geliyey laabta loo geliyey waa culimmada caawa aynu doorkooda ka hadlaynaa marka amniga la leeyahay culimmada doorkay ku leeyihiin aynu leenahay marka hore aynu ogaano culimada keliya kuma lehe waxa weeyaan cid walbaa mas-uul bay ka tahay inkastoo qof walbaa ka kale mas-uuliyaddiisa ay ka weyn tahay waxaa loo kala mas-uuliyad badan yahay sida loo kala nicmo badan yahay kan eh, ilaahay uu siiyey qudradda awoodda uu siiyey wuxuu ka eh, mas-uuliyad badan yahay kan caajiska ee aan waxba qaban karin kan sulطaanka maaragtay sultada haysta ee madaxda ah wuxuu ka wuxuu ka mas-uuliyad badan yahay kan kale ee aanan maaragtay sultada haysanin ee shacabka ah kan ilaahay irsaaqda uu siiyey xoolaha uu siiyey ee maalka ilaahay ka hodmiyey wuxuu ka mas-uuliyad badan yahay kan faqiirka aan waxba haysanin kan caalimka ah ee ilaahay diinta ku manaystay rabbaaniga ah wuxuu ka mas-uuliyad badan yahay kan kale caamada ah ee aan waxba aqoonin intaa oo dhan aada arkaysaan ee uu xilku ka saaran yahay amniga shacabka haddana waxa ugu sii mas-uuliyad badan ninka caalimka ah caalimuddiinka ah maxaa wacay intan aynu soo sheegnay idaylkeed waxay u wada baahan yihiin waa caalimka caalimka waxa saaran xil ka weyn mas-uuliyad ka weyn intan kale aynu soo sheegnay maxaa wacay isaga mas-uuliyaddiisu way fara badan tahay ka xoolaha ilaahay siiyey wuxuu u baahan yahay caalimka si uu ugu caddeeyo xoolaha siduu ugu tasarufi lahaa kaa ilaahay awoodda siiyey oo uu madaxda ka dhigay wuxuu u baahan yahay caalimka si uu ugu sheego uu ugu caddeeyo awooddiisa siduu u isticmaali lahaa maadaama intaa loo dhiibay ninka caalimka ah oo mas-uuliyadda iyo xilka weyn iyo awoodda ilaahay uu ku manaystay maadaama warahatlambiyaa ay yihiin culimada cid ka deeqtoonaan karta ma laha cid ka maarmi karta ma laha cid fogeyn kartana ma laha ka fogeyn karta siyaasadda iyo maamulka wadanka kamana deeqtoomo kama maarmo caalim caalimka diinta ilaa qof diinta ka maarmay oo ka deeqtoomay oo ka fogaaday maahane ninka caalimka ah ee sida ilaahay u karaameeyey awoodda ilaahay uu siiyey xilka iyo mas-uuliyadda uu u dhiibay si uu marka dowrkiisii uga soo baxo waxaa loo baahan yahay ya waa siday aniga ila tahay dhowr arrimood in laga hela waa marka hore cilmigan ilaahay sida uu ugu doortay ee uu ka dhaxlay ambiyada waa inuu noqdaa cilmi lilaahi ah ilaahay dartii loo wado waa inuu noqdaa cilmigiisu waa inuu cilmi daacada noqdaa oo aanu noqonin cilmi adduunyo ilaa door baa laga rabaa inuu ka soo baxee waad ogsoon tihiin ummadihii hore ilaahay wuxuu nooga sheekeynayaa kitaabka inay jiri jireen culimo fara badan reer binu israael culimo adduunyay noqdeen ya kitaabkiibay waxay ku gateen oo ay ku bedesheen xaabo adduunyo marka iyaga ah ma aha culimo rabbaaniyiin ah mana aha kuwo islaax keenaya waa fasahaad bay dhulkii ku keeneen marka caalimka si doorkiisa uu u guto waa inuu noqdaa rabbaani waa inuu noqdaa ilaahay dartiina ay ka noqotaa cilmiga uu yaqaano ko ka labaad culimada waa inay midoobaan midnimo waa in laga helaa culimada idaylkeen waynu ogsoonnahay firqiye ayaynu kala nahay koox koox ayaynu kala nahay idaylkeen farahaynu isku taagnaaye waa inaan ka tanaasulnaa oo aanu midownaa waxaanu doonaynaa haddaanu arday nahay haddaanu shacab nahay ummadan mas-uuliyadda loo dhiibay ee culimadan aynu daawanayna aynu arkayna culimadan hoggaanka ilaahay noogu dhiibay awoodda ilaahay siiyey mas-uuliyadda iyo xilka loo dhiibay waxaanu rabnaa noocyadeeda kala duwan iyagoo isdhunkanaya iyagoo wada jira iyagoo midaysan iyagoo ishaysto gacmaha ishaysta waxaanu rabnaa in aanu aragno ninka salafiga ah iyo ka suufiga ah iyo kan tabliiqa ah iyo kan islaaxa ama ikhwaanka ah dhammaan kooxaha kala duwan in ay midoobaan ay u midoobaan danaha ummadda inay u midoobaan ay danahooda khaaska ah iyo waxyaabahay isku maagan yihiin isku gafsan yihiin inay ka dhigaan taasaa loo baahan yahay markaanu aragno ummadii aanu ku dayanaynay culimadeenii oo midaysan oo isjecel waxa weeyaan markaa dadkii shacabka ahaana way isjeclaanayaan waxaa midaysmayo xoogganaanaya waa taladooda iyo doorkooda markaa xoog yeelanay marka ay sidaa u midoobaan ayay iyana wax midayn karaan oo ay dhaqaalihii midayn karaan amnigii midayn karaan siyaasadii midayn karaan diintii midayn karaan shacabkoodii midayn karaan laakiin iyagii hadii eh, faraha la laisku fiiqfiiqayo oo sheekh walbaaba iyo koox walbaaba ay meel la go-do oo kaa wuxuu sameeyo kii kale uu durayo oo uu ceebeynayo waxa weeyaan de meeshii fasahaad baa ka imanaya marka culimadeena waxaan kula talinaya ku dheeraan maayo waad wad ogsoontihiine ta labaad waa inay midaysnaadaan oo ay midoobaan si ay wax u mideeyaan ta saddexaad caalimka waa inuu noqdaa mustaqila nin xora waa inuu noqdaa oo rayigiisa cilmigiisi diintiisa xor u ah say ku imaan kartaa waa inuu deeqtoon yahay oo uu ka deeqtoon yahay dunya alxaakim xaakimka wax yare xaaba adduunya ah adduunyada gacanta ugu jirta xaakimka shacabka waxay haystaan waa inuu ka deeqtoon yahay waad ogsoontihiin ummadeena maanta maxay ku daciiftay culimadeena maxay ku daciifeen waxay ku daciifeen inta badan ilaa man raxima allah waxa way waa muwadifiin weeyaan waa shaqaale yay u yihiin lada sultata siyaasiya awoodda siyaasadeed dadkay gacanta ugu jirtay shaqaale u yihiin oo ay u shaqeeyaan waa dad baahan waa gacantay horsanayaan mishaar bay u safanayaan soo qofka wax loo hayo ee shaqaalo ah xor uma noqon karaayo ya xor uma noqon karaayo waa maxay diintiisa iyo cilmigiisa waa inuu xor noqdaa waa inuu e, adduunyada ninka xaakimka ah iyo shacabka gacantooda waxa ku jira caalimka waa inuu ka deeqtoomaa waa inuu haystaa waxuu kaga deeqtoomo soo garan maysaan qisadii xasan اlbصri raximah اllah waxa way waagii wuxuu joogay dowladdii amawiyiinta wuu ka hor imaan jiray awooddiisuu ku fulin jiray in badan buu la hadli jiray qaar kamida ah waxaa la yihi ninkan ka hor imanaya dowladda amawiyiintan madaxdan cid ka hor imaan karteena ma jirin yaa yani awooddaas intuu ka helay waa maxay sirta quwaddiisa ninkan mid baa marka wuxuu yidhi dadka shacabka ayaa ninkan waxay u baahdeen diintiisa iyo cilmigiisay u baahdeen isagana wuxuu ka deeqtoomay adduunyadoodii markaa wuxuu ka deeqtoomay wax deeqo anfaco ayuu haystaayo ogow dadkiina diintiisay u baahan yihiin jeebkoodii iyo gacantoodiina eegi maayo marka marka culimadu sidaa ay noqdaan saddexdaa shay ay yeeshaan oo ay midoobaan oo ay rabbaaniyiin noqdaan oo ay ka deeqtoomaan maaragtay de eh, xaakimka iyo dadkan gacantooda iyo waxa ku jira hadday ka deeqtoomaan sidaa iyagoo ah markaa waay waxaan isleeyahay waxay wajihi karaan oo ay qaabili karaan doorkoodii shacabkii insaankan insaankan wax qasaaya insaankan maaragta dhulka fasahaadinaya amni darada keenaya way wajihi karaan markaa iyada ah taada kale waa tihiin insaankan isaga ayaa wax fasahaadiyey isaga ayaa wax kharibay isaga ayaa amni darada keenay amni darada uu keenayana wuxuu ku keenay cabsi baanan ku jirin laabtiisa waad ogsoon tihiin in qofka insaanka ah cabsi ayaa wax ka celisa ima inuu ka baqayo qalbiga inuu ka cabsanayo nafsadiisu ay baqayso ilaahay uu ka baqayo imaa inuu dhabarkiisa u baqayo oo uu karbaashka xukuumadda uu ka baqayo marka insaanka waxaa radciyo waa cabsi weeyaan cabsidaa isaga ah maanta haddaanu karbaash ka baqaynin oo aan jirkiisu aanu u baqaynin oo xukuumad bajisa aanay jirin waanu ogsoonnahay xukuumaddeenna awood uma laha maanta ay amniga kusoo celiso meel walbana ma gaarsiisana awoodeeda marka ilaahay awoodeeda ha xoojiyo ilaahay ha barakeeyo ilaahay wuxuu jecel yahay ha ku duwo ilaahay tii hanata ammaanka wadankan allaha ka yeeleen xukuumadda maadaama maanta aanay meeshii ay ka baxday oo amnigii aanu faro ugu jirin aanu soo celin karin shacabkiina aanu ka baqaynin waxaa meeshaa ka cad doorkii culimada ay lahayd waa maxay insaankan inay ku abuurto uurkiisa ay geliso cabsi alleh qofkan diidan inuu wax dila cabsiba ku jirta ogow cabsidaas yaa geliyay diintaa gelisay ma siyaasiyiin baa gelin kara ma u n baa gelin karta ma ururo shayaadiina gelin kara ayay kula tahay maya doorkan waa doorkii culimada in halkaa wax la geliyo waa kuwa u dardaarmaya dadka culimada ee dhahaya yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ila waantum muslimuun dad yahow ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada oo ka cabsada ee maaragtay aq cabsidiisa xaqeeda ilaahay uga baqa adoomadiisa ilaahay uga baqa oo dhulkiisa ilaahay uga baqa oo fasahaadka joojiya dulmigii dilka joojiya eexdigii qishka joojiya fasahaadka dhulka joojiya kuwa dhahaya weeyaan ha dhimanina ilaa idinkoo muslima maahane dardaarankaasay siinayaan ruuxday dhisaysaa culimada doorkeedu aad buu u weyn yahay waad ogsoon tihiin rasuulku inuu yihi salى اllahu alayhi wasalam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi waa qofka ninka muslimka dhabta ah waa kan muslimiinta kale gacantiisa iyo ay ka amaan hesho maaragtay iyo afkiisa yaa waxaa dadka bara yaa nuurkaa fidiya waa warahat اlambiya waa masaabiixu duja culimada weeyaan walaalayaal marka waatan ilaahay kitaabkiisa mar kale uu ku sheegaya ummad dhan baa waxaa loo diidan yahay inay gaaloobaan oo ay kufriyaan oo ay gaalo ku daydaan oo ay dhulka fasahaadiyaan maxaa loogu diidan yahay bimujarad yacni kitaabka ilaahay baa lidinku akrinayaa rasuulkii baa idin dhex jooga see waxaan foosh xunaad u samaynaysaan eeg waa ka alle uu dhahayo wakayfa takfuruuna waantum tutlaa calaykum aayaat اllah wa fiikum rasuuluh si u gaaloobaysaan si ad dhulku fasahaadinaysaan si ad uga baxaysaan xerada muslimka see see see annagana waxaan leenahay see ammaan darada maxaa keenay war dhulka maxaa u fasahaadinaysaan dulmiga ah wadaan waa maxay kishka waa maxay waa maxay fasahaadkan he wa antum tutla calaykum aayaat iyadoo aayadihii ilaahay lagu akrinayo ee korkiina ya akrinay aayadaha alle eeg wa wa fiikum rasuuluh ya wa fiikum rasuuluh idinkoo uu idinku dhex jiro rasuulkii alle ayaa layidhi kuwii hore maantana rasuulkii waa maqan yahay yaa ku dhex jira ummadan waxaa ku dhex jira culimada alculamaau warasat lambiyaa see dhulka ufasahaadinaysaan iyadoo ay culimadii idinku akrinayso maaragtay kitaabka ilaahay ya oo ay idinku dhex jirto oo ay wax idin sheegayso oo ay idin idin caqli celinayso war culimada intaad arkaysaan waxa waaye ammaan dare ma imanayso dulmi ma imanayo fasahaad ma imanayo dacfi ma imanayo doorka culimada door aad iyo aad u weyn weeyaan waa door aan la inkeri karin wax xalaq laba xalaq lagu dhamayn karayana ma ah walaalayaal laakiin waxaan ka baryayaa ilaahay in shacabkeena uu jeclaysiiyo culimadoodii in dowrkii culimada ilaahay uu u soo celiyo siday ahaan jireen waayo hore inuu ilaahay ka yeelo inuu ilaahay waafajiyo tawfiiqda oo uu ilaahay mideeyo culimadeena meel walbo ay joogaan ixtiraamkii inuu usoo noqdo culimadeena markaasay dowrkoodii fulin karaan wadankeenana ilaahay ha badbaadiyo ilaahay ammaanka ha soo celiyo ummaddan ammaan bay u baahan tahay ammaankeeda allah ha soo celiyo ummaddan ilaahay nabadii ha u soo celiyo ummaddan ilaahay xasiloonida ha u soo celiyo intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmat اllaahi wabarakaatuh